بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد قال الإمام الحميدي رحمه الله تعالى ولا نقول به مينه كما قالت الخوارج خوارج سسد آيتي من أصابق فقطع كبيرة جلد وين فقد كفروا قالوا بي ولا نكفر قالي سيمين بشيء شيء قالي سيمين أو من الذنوب ذنوب تكمدع آه. وحين قلت لنا قواعد أهل السنة والجماعة أما أصوشي أهل السنة والجماعة أما عقيدة أهل السنة والجماعة وحكمها وحين مرقى كجوغني ما شاء شيخ رحمه الله تعالى وكت المام يمنها كخوارسة أصل كخوارسة وحيد الله ذا وقت النبي عليه الصلاة والسلام نبي محمد أو الله بيد الله ذا وحين كتشان اي يعني كأساس من نكي لورن جري ذو الخويس ده ذو الخويس ده وحوها من نبي عليه الصلاة والسلام وحول قيدنا اياه ايه وحكويري اتسب الله يا محمد اعدل يا محمد فإنك لا تعدل وحكويري لين محمد الله كبق weli hortee nebi isaguuna raacin ee wuxuu i ilaahay ka cabso isla markaana cadaalad samee ma cadaalad sameynaysiyo markaasaa wuxuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam haddaan anigu cadaalad samayn هذا أنه عدالة سمين يا عدالة سمين هو بأي مفيد دمدت وحسوه الساري مركة عمر وخطاب رضي الله عنه وارضاه وفي رواية وحسوه الساري منك نورنزلي اللهم استعان خالد الوليد markaasaa wuxuu yidhi i'dan li yaa rasuula allah adrib cunuqahu ninka ii fasax kurkaan ka gooyey markaasaa waxaa dhacday wuxuu yidhi iska daa buu yidhi lacallahu yusallii inuu tukanayaa laga yaabaay markaasaa waxaa dhacday waxay tilmaamaysaa qisadu inuu weynaa inuu madaxiisu xiirnaa inay koobashiisu waaweynaayeen inuu dhafoorho waaweynaa dawadeed baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi inna min di'di haada qowmun yaqra'uuna alqur'aan laa yujaawizu xanaajirahum yamruquuna min addiini kamaa yamruqu sahmu min alramya wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam ninkaas isaga ah waxaa ka tafirmi doonta qolo qoladaasina waa qolo qur-aanka akrin doona waa xaafidiin qoladaasi markaa qur-aanku kalxamaha uga dhaaf dushaan bay ka akhriyaan mooyaane laakiin waxa uu sheegaya qur-aanku iyo waxuu ka hadlayo midna ma ogo midnaba kama warhayaan waxaa dhacday markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay diinta way ka baxayaan sida uu leebka markii la qaansada uga dhexgoodo markaasaa wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam fi bacdi riwaayaat taxqiruuna salaatakum maca salaatihim wa sawmakum maca sawmihim waxaad yaraysanaysiin salaadiina marka salaadooda la eego niman ka salaad badan lama jiraanba soomkana ka soom badan ma jiraan waa qolada uu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam fi saxiixayn lain adragtuhum laaqitulannahum qatla caadin haddaan haleelo nimankaasoo indha saaro kooxda ayaga ah, sidii reeca caad loo baabiiyo kale aan u baabiin amsaxaan ka dhig haddaba khawaarisu asalka usuul gooniyeday usuushooda waxaa kow ka ah asalka ahlubeytka nebiga iyagu ma ogolo khaasatan qeybtooda loo yaqaano markaas waxaa weeyaan muxuu ahaa naasibiyiinta qaybta la yidhaaho naasibiyiinta qaybta la yidhaaho kadalika usuushooda waxaa kow ka ah oo ay qabaan nimanka iyaga ah waxaa asal u ah qof kasta oo dembi kabiira ah ku dhaca inuu gaal oo diinta uu ka baxayo qabaan diinta inuu ka baxayo bay qabaan been hadduu sheegay diinta uu ka baxay bay qabaan maa xalaasada mayna xalaasane zina hadduu ku dhaco diintuu ka baxay bay qabaan waayo waxay qabaan wax kasta oo dembi oo kabiiro ah diinta waa lagaga baxaa aakhiro haddii uu qofku markaa tagana bas waxa weeyaan qofkaas naartuu ku waa yidhahay weligii ka bixi maayo qaybiyada kamida min usuuli muxakamida xadiidka nebiga ma ogolo qur-aanka mooyaane asalka waana soo badanyihiin waana qur-aaniyiintan hadda soomaalida markaas waxay ku badatay meesha ka yimaadeen weeyaan walidaalika waa kaan imaamu suyuudi raximah allahu tacaala kitaabka qoray loo yaqaano miftaaxu ljanna fi lixtijaaji bisunna arrimaam abu cubayd muctasiladuna waxay qabaan iyaguna halkan way ku nuunsan yihiin waxay qabaan hadduu qofku dembi ku dhaco kuwii hadduu qofku dembi ku dhaco bay qabaan mansila bayna manzilatayn wax la yidhahdo islaamnimada uu ka baxay gaalnimadiina ma gaalo meel dhaxayso fadhiyaa la yidhahda laakiin waxay isla ogol yihiin qolada loo yaqaano maxaa yidhaahaa allahu mustacaan muctasilada iyo khawaaristu qofka hadduu sidaa aakhiro ku tago naartuu ku waadaya arim abu cubayd abu cubayd saaxibu lmajaaz fi lqur'aan baa waxaa dhacday iyo waxaa dooday nin muctasiliga ninkii muctasiliga wuxuu yidhi naarta inuu ku waadayo qur-aankaa sheegay oo maxaa la yidhi waman yacsi llaha warasuulahu faana lahu naara jahannama khaalidiina fiiha abadan baa layidhi qofka markaas waxa weeyaan ilaahay caasiya naarta jahanabaa u sugnaatay khaalidiina way ku waarayaan abadanna waaba lagu sii taakiidiye buuli adu waa kale ka leh <laughs> markaasaa wuxuu ku yidhi alima abu cubayd nin luuqada cajiib ku adlaha wuxuu ku yidhi lugatuka lugatu carabiyin wa fahmuka fahmu cajabiyin luuqadaad ku hadlaysaa waa luuqada carabiga laakiin fahamka aad ka haysataa waa fahm cajabiya luuqada carabiga goodiga iyo waciidka iyo hanjabaadu kama dhalata fulin miaal ahaan inagu ilmaha maxaan idhahnaa markaad doonaysa inaad waxay u hanjabto waan ku gawrici soo sidaa maaha ma inaad gebiga soo biraysaa rabtaa waa waxaan mudaayaad rabtaa soo ma qofka waxaad ku dhihi waxbaa u dilaysaa waxa inu daayaad rabtaa oo inu isqoranaynaa samee dawixi waad ku dhihi <laughs> inuu sameeyo ma rabtid laakiin waxaad rabtaa waxan inuu daayaa rabtaa luuqada carabigu hakadaa waa sidaa saa darteed waxaan macnuhu ah si ay dadkii uga haraan weeyaan ee laakiin ma aha markaas waxaa weeyaan naarta weligan ku odhaya maxaa daliil u ah qur-aanku isagaa isfasira sideedaba nas markaad fasirayso waxaa loo baahan yahay inaad daliil kale ku fasirto maraatibu tafsiir aayadda markii la fasirayo maxaa markaas waxaa weeyaan lagu fasiraa marka hore آيات كاسوما الإمام الشرقيقي بابا حكى قرى كتاب قلل إلى أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن طبعا لها برطة الوحيدة كان في إضاح القرآن بالقرآن مركة وطول مجلد حديثة آية دي اللي وهي حديث بها المفسر حديث اللي وهي أقرار إيه؟ الصحابة والتابعين والعلماء حديث اللي وهي إيه؟ مركة صلوقة لها تدي اللغة ayib aayadda qur'aanka saa darteed waa inaad naska nas ku fasirtaa walidalika alimaam ciraaqi fi alfiyati wuxuu dhihi jiray wakhayru maa fasartahu bilwaalidi kaduki bidukhaani libnu saa'idi shay aad wax ku fasirto waxaa u khayr badan inaad nas kale ku fasirto sida maalan dukigii أما الدخان كي يقص عراري في صورة مرغة صحيح دخان أما في صورة الجاثية تاسك الوضع بس في صورة الدخان مهدا في صورة الدخان لله تبارك وتعالى يفتقي يوم تأتي السماء بدخان مبين دخاء في صحيح البخاري لكن النساء مولن جدي كيرو يهودي وحوها وحوالي وحيو لا يلاها رسولك مرخوين إيه؟ عليه الصلاة السلام حكويري محاكوين ماذا يأتيني كاذب وصادق بويل <laughs> وحروي بيش إني باني رون صح عطايق رابهوي مرغاز رسولك عليه الصلاة والسلام قد خلط عليك الأمر أدور سكاك تحت أنفي مرغاز أوحييري من جو أوحييري رسولك حكويري عليه الصلاة السلام مرغاز سنتا يا رسولك إلهي مرغاز أوحيور وحد غميسنا هاي رسولك عرفت إلهي markaasaa wuxuu ku yidhi haddana isagii wuxuu idhi aniga laftayda inaad markaas waxa weeye rasuul ay marmaysan tahay markaasaa wuxuu ku ihi iksa walan tacdu qadraka kir baa lagu yidhi buu ku yidhi rasuulka calayhi salat wuxuu ku yidhi kir baa lagu yidhi qadarkaaga iyo martabadaada waxa tahay daaf mayso dajaal dajaalna iska dhigaya markaasaa cumar baa wuxuu yihi kurkaan ka gooya usii rasuulka ilah ninka cumar laahi seeftii sabanka ilaah udhiibay markaasaa wuxuu rasuulka inaga daa hadduu dajaalkii yahay waxba ku dhibi maayo buu yidhi hadduuna ahayna maxaa dilkiisa ku fali buu daa hadduuna ahayna inaga daa maxaa dilkiisa ku fali haddaba taa waxaan hadda uga dalnahay waa si qisada une in markaas waxaa weeyaan naska iyo daliilka in wax lagu fasiro waxaa ka wadaa inayna aayaddu sida ahayn maxaafa tafsiirkaa daliil wa ilaahay baa wuxuu ihi tabaaraka wa tacaala isagoo ka hadlaya arrintaa fii suurati nisa ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa allah tabaaraka wa ma dhaafo in wax la wadaajiyo iyo shirki iyo shirki iyo gaalnimo ilaahay ma dhaafo tabaaraka wa tacaala laakiin wixii ka soo haray oo dhan ilaahay u dhaafaa marka dunuubta kabaa'irta ah waxay soo gudagelaysaa maada cumuumka wayaqfiru maa duuna dalika ha marka ilaahay tabaaraka wa tacaala wax alla wixii ka soo harana wuu dhaafaa iyadur wax alla wixii ka soo haray dunuubta kabaa'irta ah ilaahay waxaan ujeedaa dembiga shirkiga ah ee dunuubta kabaa'irtuna ay ku jirto ilaahay wuu dhaafaa tabaaraka wa tacaala saa darteed baa markaas waxaa weeyaan xadiidkii cibaad ibnu saamit fi saxiixi albukhaari نبي مركو يري بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف لفظ ينقصوا حديث كجرة ولا تقتلوا أولادكم باكدخة طيب وحنا وضم بيسا ولا تعصوا في معروف آخر حديث كوحيين فمن وفى ذلك فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له قفك الذنوب وحكمنا كنت على لغو عقابه حتى جرنا كفارة ضده الآن ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله إلى هاي وأصره أي حتى إلى جرنا هاي فهو إلى الله أما تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له hadduu ilaahay u dhaafana hadduu doono ilahay uu cadaabi hadduu doonona wuu dhaafi laakiin xataa haddii loo cadaabo maadaama qof muwaxida ah oo ilaahay keliya caabuda qofkaas waa laga soo saari marka dambe dembigaa marka laga jaro waa laga soo saari naarta taa maxaa caddaynaya fii saxiixi albukhaari fii xadiidi shafaaca nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ilaahay wuxuu odhanayaa akhrijuu man qaala laa ilaaha ila allah naarta waxaad ka soo saarteen qof kastoo laa ilaahu ilaah waxaa kaluu ah ilaahay dhahaya tabaaraka watacaala akhrijuu min annaari man kaana fii qalbihi midqaala darqati min iimaan qur-aanjo wax leegoo iimaana qofkii qalbigiisa ku jirto ka soo saara naarta jannadana u soo saara waa la fahmay soo maa haddaba halkaa laba haddaan ku ogaanay madabkii khawaarijta iyo muctasilada oo khawaarijtu ay qabaan hee dembi kabairo hadduu ku dhaco qof inuu markaas waxa weeyaan ka baxayo diintii muctasiladana maxay qabaan inuu meel dhaxaysato la yidhi islaamka iyo gaaladii aakhirasa hadday tagaan laba maxay isku waafaqsan yihiin inuu naarta ku aaday soo ma haddaba hal su-aal oo habeen weydna la weydiinayo iska ilooday cashirkii hore khawaarijta magacyo badan baa jirta magacyadaas qayb waxaa la yidhaahaa mar waxaa la yidhaha ibaadiyo mar waxaa la yidhaha xaruuriya mar waxaa la yidhaha ahlu nahrawaan mar waxaa la yidhaahaa azaariqa qaybahaasoo dhan waa is iyago waa asmaa limusama waaxid intaasoo dhan waa is magac hal shaygan magacu yihi ahlu nahrawaan haddii la yidhaaho waa meeshii caliyu kula dagaalamay cali ibn abi aalib radi allahu canhu ardaa maadaama la dagaalamay saasay ku canaysan yihin wuu gubay xataa qaybiyaa kamid ah, inta ilah baa taa ku yidhaaheen waagii hore waxay ku yidhaaheen ilah gebigaau liyo ilahay badiyo inay tahayba sidii waxay soo arkeen waa naba fidnaysan watahay dawladda haddana waxay yidhaaheen ilaahay baa kaa dhex guuxaya gebigaagaba way wadeen haddana way fidnaysan yiin moogtahay markii dambe waxay yidhaaheen gebigaaguba ilaah baa tahayba oo marka hore raafidaday raacsanaayeen ilan shiicada waxay aaminsan yihiin inuu ilaahay tabaaraka watacaala qiyaamaha dadkooda xisaabinayn caleh xisaabinayo saas aaminsanaayeen marka halkaas qayb buu gubay markaa marka cabdilla bn cabaas laani haddaan lahan ama gumayn waa layn lahaao rasuulku wuxuu yidhi cadaabka ilaahay ilahay baa ku cadaabay dadkiina waxba ku cadaabay marka ahlu nahrawaan waxaa lagu yidhi meeshai kula dagaalamo cali baa nahrawaan la dhihi jiray haddii la yidhaha xaruuriyana meeshay ka soo baxeen baa xaruuro la odhan jiray ee ka soo aasaasmeen haddii la yidhaaho markaas waxaa weeyaan khawaarijna liannahum kharajuu calaa caliyin wa can ahli sunna haddii la yidhaha ibaadiyana cabdillaahi ibnu ibaad nin la odhan jiro iyaga ka intii raacday baa laga wadaa waa nin iyaga ka cabdillahi ibnu ibaad innaga madaahibta afartaa soo imaamu shaafici iyo axmed iyo maalik iyo maaliki iyo shaafici iyo xanaabili soo lama yidhaho intuu ahlu sunna soo maaha sidaasoo kale intooda waa khawaarij laakiin iyaga qaybo badan ah marka haddii la yidhaha ibaadiyo waa qeybtii cabdillaahi ibnu ibaad raacda bay ahaayeen هذه الإله مركة الزارقنة وحاها قيس الرعضي نافع ابن الأزرق منك لورنزري حكروا الإله نجدات لو لو يقنا يغل نجدات من لورنزري نجدك الحروري بين خاعين أظن هنا صوتنا ومرخة صحوية يغل أسماء دودة بين مرخة صحوية كمتها ولسوا سعينا قال رحمه الله تعالى قال الإمام الحميدي رحمه الله تعالى وحيره آه. انت أنا عقيدات كي يقتلت كونه إن شاء الله وحبضا وإنه كسي مرضونا هدي لهيدا آه. قال الإمام الحميدي رحمه الله تعالى وحيره ولا نكفر قال يسيمين وقف قال يسيمين بشيء شيء من الذنوب ذنوب تكمله inama alkufru gaalnimadu waa fii tarki lkhamsi shantii in laga tago allatii shantaasoo qaala rasuullah uu yidhi sala allahu alay wasalam buniya alislaamu islaamnimada waxaa lagu dhisay calaa khamsin shan baa lagu dhisay shahaadati an laa ilaaha shahaadatin waa qiritaan an laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudaa inuuna jirin in la qiro ila allahu ilaahay mooyaane wa ana muxamadan nabi maxamed rasuullahi rasuullah su-aal baan weydiinaya nimankiina maxmada akhristaa baabu laa laada tansibu nakiraat loo yaqaana tacmalu camala ina tansibu lisma wa tarfacu lkhabar loo yaqaano laadaas markii la maraya laa ilaaha ila allaahu asalka waxbaa qadaran somada garan oo khabarkeedu meesha uu qadaran yahay laa ilaaha ila allahu maaha laa ilaaha waxa weeyaan ilaahada waa ismigii waa nakiradii waa ismigeedi weeyaan aw khabarkeedii khabar baa qadaran maxaa la qadaray laa ilaaha حق كريم ما هو رجعتنا بش لو كنت من جهة العقيدة هذا حق كريم دليله ولا إله معبود بحق macbuudun tawadiha qaba bixaqina waa kusii tacalluqdaa marka waxa weeyaan ila allahu adma istina inu socono marka mawjuudun ta iska ilaaliya dadba waxay qadaraan mawjuudun hawshaa sax maaha ha mawjuudun maaha ilaahyo badan kale way jiraan laakiin xaq maaha ilaahyo badan kale la caabudaa la jira laakiin baatil baa lagu caabudaa wax ilaahoo adduunka la samayso dad ay samayseenba ma jiraa ka dhama mawjuuda wadaad waxaan kaniisadaha tuman maxay yihiin sodomeeya samaysan ilaahna ku magacaabeen marka laa ilaaha ma'budun bihaqqi ilaah haq lagu caabudaa ma jiro illa allah ilaahi ma yaa aynu socono wa anna maxamedan nebi muhammad rasulullah rasuulka ilaahi yahay wa iqaami salati in la ogo waitaai zakaati zakada in la wa sawm ramadana bisha ramadaanna in la soomo waxaji lbeyti kacbadana in la guto faamaa amaa alaaun saddex oo minhaa shantan ka mid a ah, falaa yunaadaru lagu murmi maayaba taarikuha ninka ka taga man qofka lam yatashahad yashahaadan walam yusalli an tukan walam yasum an soomin isaga gaalnimadiisa lagu murmi maayahi <laughs> liannahu maxaa yeelay laa yu-aharu lama dibdhigo shay-un mid ka mid a ah, ama shay-un shay oo min haadaa kuwaa ka mid a ah, can waqtihi waqtigiisa lagama dibdhigo walaa yujziu ma gudayo man qadaahu qofka waan soo qadayn yidhaaha ha waayo ولا يجزي كذا قديس من قضاه قفك صوق ضيه بعد تفريده انتو كقبات فريد بريت فيه اي في ترخي كتبتان قيسة عامدا لسنة اكسية عن وقت وقتي يسين وكدمره فاما الزكاة زكاة فمتى قرتي اداها او قتو اجزال عنوي كقديسة وكان آثما دنبيل كوهانيا في الحبس إنه كجل مريو كداهيو وقت جيسا وأما الحج حتى مياه فمن وجد قفك وكواجب عليه دشيسا ووجد السبيل صحيلين هلو إليه إلى الحج حتى وكتل لها وجب عليه وكواجبية وجب عليه وكواجبية ولا يجب مواجبية عليه دشيسة في عامله qofka ka shaqaynaya daalika kaas xataa laa yakuuna ilaa una u sugnaanay lahu isaga minhu min alxaji buddun wax ka maarmitaan ah famataa goortii adda'ahu uu markaas waxa weeyaan guto kaana wuxuu ahaanayaa mu'addiyan mid gutay walam yakun ma ahaanayo aasiman dembiile fii ta'khiirihi dibdhigiisa idaa addaahu markuu guto kamaa kaana aasiman سيدو الدنبيله هو هذا في الزكاة زكاة لأن الزكاة الزكاة وحق الحق يؤتهي للمسلمين مسلمين مسلمين تو مساكين مساكين حبسه كداهي عليهم إياه فكان آثما دنبيله نقضي حتى وصل إليهم إلا أقارسينه وأما الحج حجه فكان وحوه هذا أما كمليه فيما بينه وبين ربه isaga iyo rabbigii inta udhaxaysa idaa addaahu marka uu guto faqad addaa wuu gutay wa in maata wa in huwa isagu maata hadduu dhinto intu asal ahaan luuqada carabiga ficil mooyaane ismi kuma xigi karto marka huwa waa damir waa ismi weeyaan maatadaa dambe ficilkaa wa in maata hadduu dhinto huwa qofkaasi walxaala huwa isaguna waajidun uu helayo wuxuu ku xajin lahaa mustaqiicun oo awoodayo ولم يحج ولا حج سال هو وحو ويديسانيا إنه مخال لحليو إلى الدنيا الدنيا لو عليو أن يحج لأن يحج سيو حجيو ويجب لأهله سير إيركيسي غيركيسي وحكوا جبيا أن يحجوا عنه إليك حجيا ونرجو أن يكون ذلك arrinkaasi inuu ahaado mu'addiyan canu midka gudaya kamaa low kaana calayhi hadday ahaan lahaydoo kale dushiisa daynun dayn faqudiya canhu laga guda oo weeyaan bacda mowtihi geeridiisa kadib sheekhu raxima llahu tacaala halkan masaa'il khilaafiya cinda ahlisunnati waljamaca buu kaga hadlayaa ama culimada ahlu sunnuhu ay isku hayaan hal midyada waa ijmaacan qofka ka tagaa inuu gaal yahay inta ka soo hadhowna khilaafaa ku jira hal mid shanta arkaanul islaamka ah shahaadateynka qofku haddii uuna ku dhawaaqin ama uuna ogoleyn ama uuna aaminsanayn inuu gaal yahay waa ijmaacan cid markaa iyadu isku haysana ma jirta masalada iyadaa waana sida uu soo naqliyay ibnu taymiya raxima allahu tacaala alimaan alawsat saxada shan boqol iyo konton iyo laba imaan alawsatka alimaam kabiir buu leeyahay oo ka duwan laakiin inta la isku hayaa waa shanta afarta ka soo hadhay afartaasi waa salaada iyo soonka iyo zakada iyo xajka intan iyadana waan sii kala qaadaynaa salaadaynu ku horeynahay salaada labaynu u kala qaadaynaa qofku inuu uga tegay imaa tahaawunan iyo markaas waxa weeyaan wahsi wa imaa inuu uga tegay jaaxidan liwujuubiha isagoo diidanba inay waajib tahay haddii waajibnimadeedaba uu diidan yaho war aniga salaad layguma le maidinkaa igu waajibin hadduu leeyahay waa gaal ijmaacan layskuma hayo laakiin haddii uu markaa waxsi uga tago oo uu aaminsan yahay inuu dambiilo yahay oo uu aaminsan yahay inay waajib kata ku tahay haadaa maxalu lkhilaaf meesha la ysku hayaa waa halkaas weeyaan taana iyada waa ijmaaca waan sheegnay oo ibnu qudaami iyo ibnu rajab alxambali iyo ibnu taymi iyo niman fara badan baa ijmaaca soo naqliyayana halkaa inoo dhig laakiin kan wahsiga uga tegay kaasuu khilaaf ka taagan yahay khilaafku halkaasuu ka taagan yahay walidalika ibnu qudaami markuu ka hadlay masalada fi kitaabihi almuqni أيها الحلية رحمه الله تعالى ولا خلاف بين أهل العلم في كفر من تركها جاحدا لوجوبها إذا كان ممن لا يجهل مثله ذلك مركو كمية هاي الدكة غرنتها كجاهل لقني ودلنها تصوى إسلامي أولي وصلاة مقال بشكله فراه أنا واحد مولي وشاهدتين هنا يقوى جبانة صلاة ما يقوى جبتين كايسة والدرين ayib haddaba laakiin haddii uuna markaas waxa weeyaan jaaxiduuna ahayn waa taa khilaafkusu ka taagan yahay taa markaas kitaabkii horna waynu kaga soo hadalnay oo markuu imaam axmed dhaha raximah allahu tacaala waman taraka asalaata faqad kafara walaysa shay-un min alacmaali tarkuhu kufru ila asalaa halkaa markaynu marayna kusoo tilmaanay alimaamu shaafici alimaam markaas waxaa weeyaan malik alimaam axmed fii riwaayatin iyo jamaahiirta culimadu waxay qabaan una gaal ahay culimo fara badanna waxay ku tegeen inuu gaal yahay mas'aladaa markaa ah, kitaabkii horena waan kusoo rajaxnay ee dawaahirta nusuusta markaynu fiirinno waa gaalnimo سيابو بلان لو الله ظواهر النصوص نواصل اي تلماميس نقول عليه الصلاه والسلام يري بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه من تركها فقد كفر قفت اي قال لماذا اي الشرك وحول حي صلاه هذوك تلقوا قالوا لي يا حديث كاس وفي صحيح مسلم حديث كاس حديث كما أحمد وصوصة من ترك الصلاة فقد كفر إياه إصلا في صيح المسلم العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر إجماع الصحابة نصلها سنفوق انتبه سنو صنغ ليتابعه إلى عبدالله الشقيق لو يقاني سادكت مسائل كاس ظواهر النصوص هذه لا فيديو ساسا راجحه ايه ولما ترى هلكا سيده انت ما الجواهيرته ومالك يا شافعي يا كمديه ابو حنيفه ليس ساسا راسن يا مالك ابو حنيفه شافعي وسوافق سيه وهذا امام احمد ابن بطه العكرمه ورجحي صاحب الاماره الكبرى يظن إلا قالها بقطعه ama riwaayadan dambe imaam axmed laga wariyey iyo daa'ifo badan oo salafka ka mid a ah. waxay ku tegeen inuu gaal qowlkan kale ee zakada isagana ka warramaya taa salaad aynu ka baxnay soonkaa ku yimid soonkuna isaguna haddii uu liwujuub uhiba diidan yahay waa gaal ijmaaca laakiin hadduu uga tago tahaamunan iyo iska markaas waxa weeyaan caajis iyo wahsi iyo markaa macsiyo arrintaanuuna xalaashanayn dembiilow yahayna uu og yahay aqwaal lahal culamaai qowlka ugu saxiixsan gaal maaha waa faasiq ayib وحلا منا زكلا يلا زكلا هذو واجب كذا ديدين هاي واجعه لكن هذيو الديدين واجب نمره أو وقل يهاي واجب نمره لكن بخيل ما يهش أو وقت يدي كذب لقيه يلا مرخص حوي يا وان فاسق ويا ولذلك إلهي لو أنتوا بكيري بكير حق المسلمين تفقدوا المسلمين تودعيه لوصيني soonkuna waa sidaasoo kale uu toobad keeni xajkana isagana saaya kadalika laakiin tafsiirka ku jira isagu wuxuu yahay qofku haddii wuxuu ku xajiya hadda hayso uu xajkiina guda waayo uu dib dhigo muu ku dambaabayaa maya waxay u daliishadeen qisada qisadii nabiga calayhi salaatu wasalaam maxaa la waajib yeelay xajka sanadkii sagaalaad ala qowlad raajix min aqwaal ahli cilmi qaar baa qaba sanadkii lixaad laakiin qowlka raajixa sanadkii sagaalaad baa la waajib yeelay kadibna sanadkii tobnaad buu nabigu xajiyey wujuubkaa sababta nabigu u didhayo calayhi salaam waajibaadka lagu mashquulsanaa asalka markaas waxaa weeyaa saa darteed qofkii waxaa muhiima intuuna dhiban inuu xajiyo haddii ka waran isaga oo markaa haddaba awoodaya oo xajkii awoodi karaya haddii uu dib dhigo naftuna ay ka baxdo waa dambiile walidaalika sheekhu wuxuu leeyahay wuxuu dhihi doonaa alla ilaahu magwicin aan soo xajiyey xaj baan ka imaya haddaba waa laga xajinay waa laga xajinayaa ma ka gudayaa xajkaa laga xajinaya nacam xataa soonka haddii laga soomo waa laga xajin ta kale inuuna soonka qof ka tagaa una gaaloobin maxay noo caddaynaya man eh, maata wacalayhi siyaamu saama canhu weliyun fii saxiixi bukhaari weligiisaa ka soomaya baa layidhi de weligiisu markaas waxaa weeyaan hadduu ninku gaaloobayba soon laga soomayba waxbuu qaban maya acmaasha saalixa waxay anfacdaa qof muslima taasaa laysla isla ogolyahay ta kale gabar baa nabiga loo timid calayhi salaatu wasalaam waxay tiri hooyaday geeridii baa kusoo degdegtay deeradii baa hooyaday kusoo degdegtay mawtulqaflaana ku dhacay soonna waa lagu lahaa haddii aan ka soomo soonkaasi ma ka gudayaa wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam ara-ayti low kaana calaa ummiki daynun faqadayti haddaan hooyadaa dayn lagu yeelan lahaa oo dayntaan ka gudi lahayn akaana yuziu dalika canha arrintaas bay ka gudi lahayd markaasay nacam jira fa daynu llahi axaqu an yuqdaa buu ku yidhi haddaba deynta ilahay baa mudan in la gudaa ayib taana waynu ka qaadan karnaa waxay noo markaa uu ka gudayaa sida aynu tilmaanay waana laga soomayaa halka markaa masalaynu isweydiinaynaa waxaan soo duuduubaynaa aqwaashan arkaan islaamka asalka shan qowl baa ku jirta qowlka koowaad wuxuu qabaa hal kamid a ah hadduu ka tago qofkuu gaalooya ilaa xajiba waa qowlka hore qowlkaas dayib waana riwaayo imaam axmed laga wariyey abubakr alkharqina uu rajaxay oo min asxaabi axmed kamid ahaa qowlka labaadna wuxuu qabaa kol hadduu waajibnimada qirsan yahayna midna lagu gaalaysiin maayo hadda waa afarta dambaan ka hadlaya shahateynka lagama hadlay isaga shahateynka waa soo tilmaanay ijmac weyaan isaga waa afartan dambe ayib qowlkaasina waa qowlkan abu xaniifiya imaam maalik iyo shaaficiya dee qabaan ee jamaahiirta ahlucilmiga qabaan qowlka saddexaadna salaada ka tegitaankeeda mu ku gaaloobaya saddexdan kale kuma gaaloobaya xajka iyo sakada iyo soonka طائفة السلف كميدة قبسيه قيبة مالكية كميدة قيبة شافعية كميدة يقظة وجه عند شافعيه يا احنا حنابلة كميدة قولك أفراد وضم إيه، محيرة كميدة وحوية صلاتك تبتان كذي ذكرك تبتان كو قالوا لكن سوف يحس قالوا ماي قولك شرانه وحقبها صلاتك تبتان كذا إذا الزكرة تبتان كذا أيو كو قالوا waa haddii imaamka ama markaa ninka arrimaha diinta uxilsaaran hadduu kula dagaalamo oo dilo macnaa ninkaas u qisaaso laakiin midba markaan soo masalada soo duuduubno shahaadateynku waa ijmaaca salaaduna markaas cala qowlad raajixi waa gaalnimeen laga tagaa maxaa soo haray xadki iyo zakadii markaas soonkii soo maha iyaga lagu gaaloobaya lakin waa macsiyo haddii waa jumladan la diidane somaynaa soo wadno intaa waa sidaas weeyaan laqmadaynu ku celcelinaynaa وحول الشيخ رحمه الله تعالى ولا نكفر قال يسمين بشيء شيء ومن الذنوب ذنوب تكمل إنما الكفر قال لمضر وفي ترك الخمسة شمتيكة إنسان كينا التي شمتاس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام إسلام لمن والغلس على خمسة شم كو شهادة إن وقرأ الله إله إلى حق الله عابد أن نجري من الله إله مويانه وأن محمدا لي محمدنا رسول الله رسولك إلهي إنو يهي وإقام الصلاة صلاة دول لؤوه وإيتاء الزكاة الزكاة دول بحيه وصوم رمضان بشهر رمضان صوم وحج البيت كعبض لحجيه فأما ثلاث صدح منها كمدع شنطان فلا يناظر لقمر مما يطارق عنك قال قاليه من لم يتشهد قفك شهادة ولم يصلي أن تكن ولم يصم عن صوم صدح لقمر مما يطارق صوم كتغير قاليه مرخصونك صلاة يصوم فالله قال قاليه liannahu allaha yu-aharu la dibdhigi maayo shay-un shay oo min haadaa kaa ka mid a can waqtihi waqtigiisa walaa yujzibu kama gudayo man qofka qadaahu soo qadeeya bacda tafriidihi intuu ku gabadfaray taa laysku waafaqsano oo culimada qaybo kamid waxay leeyihiin horta wax qada la yidhaha ma jiro salaada keliya haddaad hurdo uga tagtin baa soo celin kartaa iyo haddaad iloodi bes wax kaloo ka soo haray oo sharcigu sheega ma jiro ilahay u toobadkeen taa waxaa markaas ku wada furfuusan haddii aan nabiga salaad in ka sababtay waa gaalnimo bes sooba keenuu dee qadama yaa leeyahay atoobatu tahdiin baa qablaha waa ya allah musta'an عامدا سوى أقصي عن وقتي وقتي سنة كتب لي فأما الزكاة الزكاة فمتاع أداها مركو قدو أجزال عنه ويكقديسا وكان عاطما دنبيل ونقرية في الحبس ضاهتان فأكدا هي مسلمين الزكاة وأما الحج حكمها فما وجب عليه قفو كواجبه ووجد السبيل الصحيح هنا إليه إلى الحج حتى وكتغو وجب عليه وحكو واجبه حجي باكو واجبي ولا يجبكم كما واجبي قفك عليه دشيسا في عامل عامه ده ولا يجبكم كما واجبي عليه إسان دشيسا في عامه ذلك صلى كيسا وإسلام مركا أذهشي حولها إنا سيد دقدقوتك تواجب كما معناه حتى لا يكون إلا أرى أصناني lahu isaga minhu min alxaji buddunka maarmitaan allahuma istacaan mataa addaahu markuu guto kaana wuxuu ahaanayaa mu'addiyan mid gutay walam yakun ma ahaanayo aasiba mid dembiilaan fii ta'khiirihi dibdhigaa idaa addaahu markuu gudo kamaa kaana aasiban dembiilo siduu ugu ahaa fi zakaati zakada waayahe maxaa farqiga u dhexeeya lianna azakaata zakadu xaqun waa xaq كما كان آثما دنبيل السلوغوها في الزكاة الزكاة وهي محافظة وضحية لأن الزكاة الزكاة حق واحد أو للمسلمين مسلمين الصناعي مسلمين تاسوا مساكين مساكين حبسه كدا هي مكقبتي عليهم دشودا فكان وحو هذا آثما دنبيله حتى وصل إليهم الله يغارسيني وأما الحج حكمية فكان وحوها كمل نقضي فيما شيء بينه قفك إيه وبين ربه ربه ودحية إذا أداه مرخو قتو فقد أدى وقتي مركا وإن ما تهطوه إنت هو يسو والحال هو يسونا واجد مهريه مستطيعه أوليه ولم يحجأ لحجين سأل الرجعة وحمرك ويديسل يا إلا عليه إلى الدنيا الدنيا لا عليه أن يحج لأن يحج أما لكي يحج سوى حجي ويجب لأهله إيه الكيسة لو كوا جبيا أن يحجوا عمنا كحجيا عقوبة وقفك كل يقرابة ليس كمتعج ونرجو وحرجيننا يقرار ليس كمتعد ونرجو وحرجيننا أن يكون ذلك أرنتا سينا يهاتو مؤديا من كبدا عنه يساق كما لو كان عليه دين حسد هذا دين الله يدو كره دشيسا فقضي عنه دينتا لغا غدو بعد موته غيرديسا دبديه والله اعلم كتابك أصول السنة للإمام حميدي رحمه الله تعالى وتعالى نقول معه